bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi aجmaciin alcadad qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala ثalaaثaة btaaءi qul lilcashra fi caddi ma axaaduhu mudakara fi didi jarid wاlmumayiza jruri jamca bilafdi qilaة fi اlأkhari ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزلا قد ردف وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيث إحدى عشر والشين فيها عن تميم كسرا ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما و لcشhرة اثنتي وcشhرa اثني إذا أنثى تشhاء ذkرا وليا لغyر الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف وميز العشhريiن لتسعيiن بواحد كأربعيiن حيiنا وميزوا مركبا بمثل ما مyiز عشhروuن فسوينهما وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعاجز قد يعرب wsuq min اثنayn fma fوq ilى casharaة kafaacili min facla wاkhtimuu fi الtaaniiثi bta wmataa dakarta fadkur faacila bgayri ta wain turid bacd اladii minhu buni tudif ilayhi mithla bacdi bayini wain turid jecl اaqli mithla ma fوq faxukma jaacilin lahu xkuma waxaan meeshan ka galaynaa cadad wax la yidhaahdo cadad calى wasni sabab waxaa lagala jeedaa alalfaad اdaalatu calى اlmacduud marka alcadad waa ism lilmacduud fi اluga alcarabiya wa minhu qowluhu tacaala fadarabna calى aadanihim fi lkahfi siniin fi lkahfi cadada siniin marka intana waxaan sidaan hore u sheegnay waxaa lagala jeeda al alfaad udaala cala almacduud alfaadaas marka axkaam bay qaadanaysaa waxaa loola jeedaa eh, binisbati lilmacduud walcadad sida loo isticmaalayo markii ta laga daynayo iyo markii la gelinayo markaasuu wuxuu ku yiri thalaathata bitaa'i qul lilcashara fii caddi maa axaaduhu mudakara qul waxaad tiraahdaa thalaathatan dheh bitaai iyadoo ta ay ku jirto lilcashara ila alcashara laga gaaro fii caddi maa axaaduhu wixii mufradkiisa markii la tirinaa mudakara uu yahay fii caddi maa asmaa tirinteeda axaaduhu mufradkeeda mudakara uu yahay hadda musanifku wuxuu ka bilaabay saddex ilaa toban laga gaaro yuu ka bilaabay waxay ahayd waaxid iyo ithnain in laga bilaabo sababta keentani waxa weeyaan waaxid iyo ithnain lama kulmiyo baynahumaa wa bayna macduudihimaa oo dhihi maysa ithnaa rajulin iyo lama dhahayo haddii cashara raacsan yihiinna wa xukumkeeda wuu sheegi doonaa laakiin markii ay keligood yihiin mumkin jaaanii ithnaani min arijaal ad iska leedahay min arijaal macnaha tatimat lkalaam weeyaane laakiin cadadii macduud oo laisku fiirinayo ma jiraan waa mid midda labaad ithnaani iyo waaxid daa'iman in kaana almaqsuudu minhumaa dakaran fahumaa mudakaraani ithnaani min arijaal ithnataani min annisaa laleeyahay iyaga weligood muwaafiqa waa lilmacduud marka sidaas awgeed ayaga lagamaba hadlinba wixii looga aamusay waxaa wey liannahumaa jaariyaani calaa alqiyaas taas waa meel markaa saddex laga bilaabo ilaa toban laga gaaro yaa waxay tahay xugum gaar a ah bay leeyihiin markaasuu wuxuu ku yiri qul waxaad tidhaahdaa halaathatan dheh bitaa-i xaal ay tahay ta mid ku jirta ama halaathadoo bitaa-i ta halaatha ta wadato ku dhawaaq lil lilcashara ila alcashara laga gaaro fii caddi maa shay tirintiisa aaxaaduhu mufradkiisa mudakara uu yahay fiiri markaad rag aada doonaysid thalaatha arbacata geli markii aada doonaysid dumarne waa kana wajarid ka dhartir fi diddi mudakarka didkiisaoo muanathka ane thalaathun dheh wajrur jar almumayiza tamyiiskana waxaad ku jartaa jamcan xaal uu yahay mid lagu jamciyey bilafdi qilatin lafdi oo lafdu qila la yihahda fi lakhari sida badan marka wuxuu ku leeyahay musanifka haddii cadadkii lala yimaado macduudkana uu mudakar yahay waxaad leedahay ta baad gelinaysaa waxaad leedahay mathala cindii thalaathatu rijaalin fiili rijaal waa jamcu rajul waa mudakar marka cadadki ta geli thalaathatun dheh markay dumar yihiinna ka daay wajarid fi didi waayo wa arbacu nisaa'in ama wa arbacu niswatin sidaa rabta dheh marka ulajeedada waxa weeyaan haddii mucduudka uu yahay mudakar alfaada min thalaatha laga bilaabo ilaa tisca laga gaaro waxa weeyaan calaa khilaafi almacduud midka macduudkaa siduu yahay cagsigiisa wa in kaana mudakara fahiya muanath wa in kaana muanathan fahiya mudakara sidaas wa ayib sakharahaa calayhim sabca layaalin wa thamaaniyata ayaamin xusuuma fiiri sakharahaa calayhim sabca layaalin maadaama layaali mfradkeeda layla uu yahay muanath sabcadi mudakara laga dhigay tadi waa laga daayay wa thamaaniyata ayaamin maadaama ayaam mufradkeeda mudakar uu yahay yowm uu yahay ta baa la geliyay cagsigeedii waay marka sidaas ula soco buu ku leeyahy musanifka waxaa isweydiina limaada hada jaa hada khilaaf liannahu aslan carabiga waxaan ku naqiinay in wixii mudakar ana ta laga daayo wixii muanathana ta la geliyo oo la yidhaha hada rajulu daarib wa mraatu daariba in la yidhaahdo oo sidaasaan ku aqooni jirna maxaa dhacay marka waxaa laleeyahy aslan acdaadan thalaatha iyo ilaa tisca laga gaaro hiya aslan jumuuc waay shayga markuu jamac yahay midla firqa wa umma iyo wixii lahal ee markay yihiin waxa weyaan ta inay ku jiraan bay ahayd aslan iyadoo taasta ugu jirta ragga loo isticmaalay lianna alasla fi listicmaal huwa almudakar mudakarki markaa ta-dooda ayagoo wataa loo isticmaalay markii dumarkan loo isticmaalo la doonay yaa la arkay ana hadihi alacdaad masxuubatun bitaai taaniith maca arijaal dumarkana waxay u baahan yihiin tafriiq beynaha wa beyna alrijaal markaasaa waxaa la yiri eh, maxaan ku iraahdaa ayaga tadi ha loogaga daayo marka rajulkii ama mudakarkii baa ka sabqiyey waاstucmilat hadihi اlacdaad masxuubata bitaai maca almudakar fi asliha walama atayna ilى الnisa اxtajna ilى tafriiq falam yakun hunaaka farqu ila tarku taai sidaas bay leeyihin ayib yani nuqtadaas waxa weyaan waa nuqta oo muhim jidan a inaad fahamtid markaasuu ku yiri qul waxaa tiraa halaathatan dheh bitaai halaathadoo bitaa'i ta wadato lilcashara ilaa alcashara laga gaaro oo waxaad leedahay mathala cindii thalaathatu rijaalin wa arbacu niswatin wa cindii arbacatu rijaalin dabcan waa ku imaan doonaa waxaa weyaan macduudka hadeertaan waa cadad iyo macduud cadadki waa thalaatha macduudkina waa waa rijaalkii waa waxa la tirinaya waa rijaalkii marka qul waxaa tira halaathatan dheh bitaa'i lilcashara laga gaara fi caddi maa asmaa tirinteeda axaaduhu mufradkeeda mudakara uu yahay wajaridka dhartir fi didi hadday dumar yihiinna ta'di kaday wajrur jar almumayiza midka mumayiska ah oo hadda macduudka ah jamcan xaal uu yahay bilafdi qilatin lafdi oo jamculqila lagu jamciye fi lakhari hadda fiiriya cindii thalaathatu rijaal haddaad tidhaahdeen thalaathadii waxaa weyaan ta a la geli waa fahamnay mumayis iyo macduudkana waa isku mid mumayis waa rijaalkii ayagana macduud ah marka waxaa lagu leeyahy thalaatha laga bilaabo ilaa cashara laga gaaro macduudkooda horta marka ugu horeysa waa majruur waa ka thalaathatu rijaalin rijaalki waa macduud wlmumayiza jururi wajrur almumayiza rijaalkii waa hoos dhigan tahay haddana majruur ha ahaadana waxaa la rabaa jamcu lqila in lagu jamciyo jumuucda markii hadda jamcu tagsiir ilaahay uuna gaarsiiya waxaan kala ogaan doonaa jumuucda awsaan kale leh jumuuc oo awsaanteeda ay qilo tahay oo afcilatun afcilatun afcilatun maxay ahayd beytkii afcilatun afcilatun beytkiyaa iga maqan bilawgiisi wuxuu ahaa afcilatun afculun huma ficla humata afcaalun jumuucu qila sidaasuu ah waan xasuustay beytka marka afartaas wasan yaa waxaa layihahdaa jumuucu qila oo waa maxay afcilatun afculun huma ficla humata afcaalun jumuucu qila wixii afcila ku yimaada oo jamaca ama afculun ku yimaada ama ficla ku yimaada ama afcaal marka jamca waxaa la rabaa markii la jamcinayo in lagu jamciyo jamcu qila si fi lakhar waay marka qaarkeed hayr alakhar waa ku imaan kara midda labaad waxaa laga yaabaa isimka inuusanba qabin hadda rajul haddii hala jamciya la ma qabo jamculqila ma qabo ama haddii uu qabo isimkana wuu ku yaryahay labadaas marka jamculkithra laysaga jamcina laakiin haddii isimka macduudka ah jamac uu leeyahay si badana loo isticmaala jamcu qila in la isticmaalaa wanaagsan buu ku leeyahay markaasuu wajru jar almumayiza jar jamcan xaal uu yahay mid lagu jamciyey bilafdi qilatin jamcu lqila asoo lagu jamciyay fi lakhari sida badan haddii la waayo jamcu qila lamaba maala hadeertaan afcul a ah, min jamc qila kamid cindii halaathatu aflusin wa halaathu anfusin yaad leedahay liannahu afcul waxa weeyaan jamcu qila waaye laakiin isimka haddii uu ku yimaado hadduu jamac lahayn ama jamaciisa uu yahay maxaan ku iraahdaa eh, jamculkahra bas uu yahay si ka qowlihi tacaala wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaathata quruu hadda fiiri halaatha mufradkeedii oo quruudaa mufradkiisi quri waay qurina mudakar waa ta a la geliy maa fi ay mushkila laakiin lama dhihin halaathatu aqru'in lama dhihin leesh waxaa lagu leeyahay isticmaalkiisa wuu yaryahay in loo isticmaalo waa yaryahay khulaasat lqowl waxaan u jeednaa min thalaatha litisca laga bilaabo ama casharadaba ku dar tajri calaa gayri اlqiyaas fatudakaru maca almuanath wa tuanahu maca alrijaal ou maca almudakar kow midda labaad tamyiiskooda ama macduudkoodana majruur waaye midka saddexaad haddana mufrad ma ahana jamac waa tamyiiskaas jamacu noqonaya sidaa weeyaan markaasaa waxaa laleeyahay hadii ou yahay eh, tamyiizka oo min thalaatha ila cashara ka bilaabanayo macduudkood haduu ismi jinsi noqdo sidii shajar iyo tamar oo kale ama ismu jamcin haduu noqdo ka qowm warahdin oo kale sida badan waxa weeyaan khufida bimin a lagu hoos dhiga waxaad leedahay cindii thalaathatu min altamri wa cashratu min alqowmi sidaasa asal eh jamaca laba qeyb u kala baxo jamacan inuu ismu jinsi jamci yahay iyo ismu jamcin inuu iska yahay sida qowm iyo rahdi a ah. waa xukumkii waa lamid oo waxa weyaan yudakaru maca almuanathi wa yuanathi maca almudakar laakiin tamyiizkeeda yaati majruuran bimin sida badan marka sidaasuu ilahi yiri fakhud arbacata min aلطayri ayr waxaa weyaan waa ismu jinsi jamci w ayb waxaa banaan marka qaarkeed sida an yudaafa biidaafati اlcadadi ilaa macduudihi oo aad tiraahdi wakaana fi lmadiinati tiscatu rahtin yufsiduuna fi lardi fiiri wakaana fi lmadiinati tiscatu rahtin tiscatu min arahti bay u badan tahay in loo isticmaalo nebigu wuxuu uri walaysa fi maa duuna khamsi dawdin sadaqa khamsigaa loo idaafay dawdki waa ismu jamci wa kaas waa qeyb laakiin haddii uu jamacan caadiga yahay yudaafu alcadad إلى almacduud waa mida hadda aan sheegino thalaathatu rijaalin aan lahayn jamca caadiga ah ama jamcu tagsiir ha noqdo ama jamcii kaloo caadiga ha noqdo haddii uu yahay waa midka musanifka uu sheego wajru jar almumayiza midka mumayizka jamcan xaal uu yahay bilafdi qilatin lagu jamciya fi lakhari marka thalaathatu rijaal thalaathatu rajulin dhihi maysid oo mufrad laga dhigi male laakiin waa in la jamciyaa ayib laakiin sheyga waxaad ogaataa alcibratu bimufradihi hadda mathalan طalxa haddii oo la jamci karo la jamci tago likowni eh, taai taaniihi fiihi طalaxaat ah lagu jamcina marka aad leedahay cindii thalaathatu طalaxaatin maad leedahay mase thalaathu طalaxaatin waxaa lagu leeyahy طalxad aan mufradkeeda fiiri طalxa mufradkii waxa weeye mudakar taabaha ku jirtee marka waxaa laleeyahy thalaathatu طalaxaatina laleeyahy liannahu طalaxaatkan walow jamcu taaniith ba ha iska ahaada hadda jamcu muanas saalim waay lafdiguu ka yahay laakiin mufradkiisa markaad ula laabatid mudakar waay wbitaali yucطى xukma اlmudakari sida aanu soo niriyey sabca layaali wa thamaaniyata ayaam hadda ayaam markii la jamc waay oo haadihi اlayaam ale hada alayaam lama dhahayo muanath ahna loola dhaqma laakiin mufradka fiiri yowm hada اlyowm aad leeda haadihi اlyowm ma dhaysid marka alcibraةu bmufrad waay ayib markaasuu uri wa miata wاlalfa lilfardi adif wa miat biاljamci nasra qad rudif wa adif idaafay miatan iyo walfa lilfardi u idaafay wa miatu miane qad rudifa waa la dabageliyay biljamci nasla siyaraan marka waxaa laleeyahay haddii uu noqdo cadadkii mia ama alfi hadduu noqdo tamyiiskoodii waa loo idaafayna kow mida labaad tamyiiskii waa inuu mufrad noqdaa oo maxaad leedahay miatu shaatin miatu naaqatin miatu beytin miatu caynin mfradaad u idaafeynaysa cindii miatu naaqatin miatu nuuq ma dheheysaoo jamac ma gelinaysa laakiin waxaad gelinaysaa mfradaad u idaafaysan waana macduudkii waay alfin sidaasoo kale cindii alfu rajulin aad leedahay rajulin ma dhehaysid alfu rijaalin ma dhehaysid cindii alfu rajulin alfu riyaalin alfu dirhamin alfu daraahima lagama ogolo laakiin cindii thalaathatu daraahim aad haddii thalaathada tahay wax la tirinay fiiri daraahim jamca laga dhiga thalaathatu daraahim arbacatu daraahim yaad leedahay laakiin hadday alf iyo mia yihiin waxaa la sameynaa baa leey mufrad keligiis yaa loo idaafaynaya walidaalika sidaas wuxuu ku leeyahay musanifku wuxuu ku leeyahay wa adif idaafay miatan lafdiga mia hadduu cadadki noqdo waxaad u idaafaysaa lilfardi mufrad oo u idaafay macduudka mufrad ah wal lilfardi u idaafay wa miatun lafdiga miadana qad rudifa waa la dabageliya marka qaarkeed biljamci nasra si yaraan marka qaarkeed udiifa miatu ilى jamcin wa kana alأwlى an yudaafa ilى mufradin wa min dalika qowl اllahi tacaala fi qira'ati xamza wاlkasaa'i walabithuu fi kahfihim thalaatha miati siniina haddii thalaatha miatin siniina la yihahdo baab kale waay laakiin mida laga hadlaya thalaatha miati siniina oo laysku idaafay biidaafati lmia ila siniin ayadoo mia yaa siniinoo jamca lama dhihin thalaatha miati sanatin lama dhihin laakiin waxaa loo idaafeeyey eh, eh, maxaan ku irahda jamc waa yar tahay buu ku yiri ayib marka laba suura hayso marna macduudka la fiirinaya thalaatha ilaa cashara waxa weeyaan calى cagsi اlqiyaas waxaa le cindii casharatu rijaali wa cashru niswatin yaa la leeyahay oo horta waxaa weyaan ta baa la gelina maca arijaal waana laga daynaa maca alinaath waa soo ogaanay mida kale min thalaatha ilaa tis ilaa cashara waxaa loo idaafaynaya macduudkoodii asoo jamaca waataan soonin cindii cashratu rijaalin ale cashratu rajulin ma dheyse thalaathatu rijaalin jamac ay noqonaa midka loo idaafaynay qeybta labaad mia iyo alf yajibu idaafatu idaafathumaa ilaa macduudihimaa wahuwa almumayiz wa aydan yajibu an yakuuna mufradan ila fi lmia axyaana qad tudaafu ilaa jamcin intaasaan hadda soo marnay waa markay keli keli yihiin ayagoo la isku daray waa kana haddana musanifku wuxuu leeyahay wa axad adkur wasilanhu bcashar murakiban qaasida macduudin dakar wa qulat الtaأniiثi ixdaa cashra washiinu fiiha can tamiimi kasra wa maca gayri axadi wa ixdaa maa macahumaa facalta fafcal qasda intaas waa israacsan yihiin wuxuu ku yiri wadkur sheeg axada sheeg wasilanhu bcashar toban la xariiri murakiban xaal aad tahay mid isa saaraya oo axada cashara dhahaya qaasida macduudin xaal aad tahay mid oo la tirinaya mid u qasdaya macduudkoo dakari nin ah dayib marka axada cashara aada leedahay axada cashara iyo ithnaa cashara hadday cashara la jiraan laba xugun baa horta aada meeshaas ku qaadanaysaa hadda ithnain waa keeni doonaa ithnain waa keeni doonaa laakiin hadda ku dar markii waaxid iyo ithnain ay yihiin hadday cashara la jiraan yuwaafiqaani almacduud yuwaafiqaani almacduud waxaa lagala jeedaa in kaana almacduudu dakaran fahumaa fa anaka tudakiruhumaa axada aada leedahay axada cashara rajulan fiiri axada mudakar waay lianna almacduud rajulan waa mudakar haddii dumar tahayna ixdaa casharata mra'atan aada leedahay ixdaadii waa la samayna taas waa markii axadata ithnayn waa lamid waase imaa doontaa musanifka si gaara uu sheegi doonaa ko cashara kuu soo hartay cashara laba xugumay kala leedahay in kaanat waxdaha fahiya calaa gayri اlqiyaas cashara keligeed hadaa la isticmaalayo tudakaru maca almuanath wa tuanahu maca arajul waxaa le cindii cashratu rijaali wa cashru imra'atin markay keligeed cashara tahay tukhaalifu اlmacduud fain kaana dakara fahiya muanatha wa in kaana muanatha fahiya mudakara taas si gooni u fahm soo kaali markaan haddii ay cashara nayif la jiraan nayif waxaa la yihahdaa halaaثata cashar arbacata cashar khamsata cashar tiscata cashar aa la yidhi hadday wax ka horeeyaan hiya tuwaafiqu اlmacduud markay keligeedee tukhaalifu اlmacduud markay hadda wax la jiraanne twaafiq اmacduud fiir hadirtan waxaad leedahay axada cashara rajulan aad leedahay axada cashara rajulan macnaheedu maxay tahay rajul waa mudakar maadaama rajul uu mudakar yahay casharadii mudakara laga dhigay cashrata rajulan lama dhihin axada cashrata rajulan lama dhahay axada cashara rajulan marka lamaa kaanat cashara maca gayriha tuwaafiq lmacduud tudakaru maca almudakar wa tuanahu maca almuanath ixdaa casharata mraatan aada leedahay marka casharata mraatan cashara marka in kaana macaha nayif fahiya muwaafiqu fahiya muwaafiqatu lilmacduud wa in kaanat waxdaha fahiya mukhaalifa lilmacduud cashara saas u qaado marka axada iyo ixdaana imaaw ithnaani ithnataanina waa lamid hadday cashara la jiraan aygana muwaafiqaati aw muwaafiqataani lilmacduud labadaas cadad intaas waadix waan umalaynay inkastoo ithnaa u gadaalka keeni doono markaasuu ku yiri wadkur sheeg axada sheeg lafdiga axad oo mudakar ah wasilyanhu bicashar lixariiri oo mudakar kala idana ah murakiban adoo isa saarayo axada cashara dhehaysid qaasida macduudin xaal aa tahay mid oo la tirinaya adoo u qasdayo macduudkoo dakar ah in kaana macduuduhumaa ذكرا fadakirhumaa اlاثnayn saas w axada كوكبا kowkaban soo saas ma ahayn qaala tacaala inii raأaytu axada cashara kowkaban nabiy llaahi yuusuf markuu riyadiis ilaahay ka hadlay fiiri axada cashara kowkab mudakar sow ma aha casharadii mudakara laga dhigay liannahaa macaha gayraha mida labaad axadana mudakara ixdaa lama dhihin waa ka wa qul waxaa tiraahdaa lada taaniithi markaad rabtid inaad dumaraysidne ixdaa cashrata dheh cindii ixdaa cashrata mraatan aada leedahay oo ixdaadani muanahaad ka dhigtay liana almacduud muanath cashrata aad tiri muanath aad ka dhigtay liana almacduud muanath ixdaa cashrata cagsida axada cashra kowkaba markaasuu uri washiinu shiintii fiiha kasratun baa ku suganoo can tamiimin reer tamiimne shiintaba beytkaa lagu dhamaystirtay intaan yar hadda iyadoo beyt dhamaystir ay tahay haddana macno laga faa'iidaysto ixdaa cashira ay leeyihin reer tamim axada cashira sidaas w shiinta way hoos dhigayaan washiinu shiintii fiiha kasratun baa ku sugan can tamiimin <clears throat> manquulan xaalu yahay midkaa kasrada can tamiimin ayb markaasuu wuxuu ku yiri wa maca gayri axadi wa ixdaa maa macahumaa facalta fafcal qasdaa fafcal fal oo samay qasdan si ula jeeda leh maca gayri axadi wa ixdaa maa facalta macahumaa maa facalta macahumaa wixii iyada ay labadoodii la qabatay tan wuxuu u jeedaa nuqta muhim a ah waay wuxuu ku leeyahay fafcal qasdan markuu ku leeyahay waxawa casharadiyaa laga hadlaa casharadii macnaheedu waxay tahay haddii casharadii wax ay la jiraan oo thalaatha iyo arbaca iyo khamsa ay la jiraan waxay la xugum tahay markay axada iyo ixdaa la jiraan oo hadda maxaan soo niri in kaanat cashara maca ixdaa aw axada hadday la jiraan hiya tuwaafiqu lmacduud sooma dhihin haddii thalaatha iyo arbaca iyo tisca iyo khamsa iyo sita ay la joogaanna waa lamid marka qaacida guud qaado in kaanat cashara macahaa nayif fahiya tuwaafiqu lmacduud qaacidadaas lee qaado marka bisarfi nadar can maa macaha min anayifaat waaxida ha ahaado thalaatha a tisca ha ahaado laakiin sidii marka hore uusan u fahmin axadda iyo iyo markay cashare ay macduudka ay waafaqaysa markay axadda ixdaa la jirta waay marka su-aal waxaa imaanaya haddii thalaatha iyo tisca la jiraana maxaa la samaynaa matiibuu kuu cadeey wuxuu ku yiri waxba isma khilaafsano haddiiba casharada lala jiro sidii axdaa ixdaa iyo axadda aad u tiriyey yaa casharada mudakarkeeda ay ahaanaysaa marka fafcal fal si ula jeeda leh yani fii cashara waxaad ku samaysaa maca gayri axadin wa ixdaa markay axadin iyo ixdaa waxaan ahayn ay la jirto maa facalta macahumaa markii axada ixdaa ay la jirtay waxayd ku samayn jirtay markii keyrkooda ay la jiraan ku samey oo markay casharada ay axada iyo ixdaa ay raacsan tahay maxaan samaynayna casharada tuwaafiqu lmacduud in kaana mudakaran fahiy la jirto ra'aytu halaathata cashara kowkaban aad leedahay fiiri casharadii thalaatha la jirto casharada mudakarkeeday ahaanay thalaathada ma ah <clears throat> wa arjuu inaad fahamtid khulaasat lqowl waxa weeyaan shicirkaa musanifka u diiday wuxuu ku leeyahay cashara haddii nayif la jiro min waaxid ilaa tisca hadday la jiraan oo tiscata cashar arbacata cashar axada cashar haddii la yiraahdo hiya tuwaafiq اlmacduud hadday keligee tahayna tukhaalif اlmacduud intaas dee qaado ayib wlithalaathatin wa tiscatin wamaa baynahumaa in rukiba maa qudima wuxuu ku yidhi walithalaathatin waxay leeyihiin iyo wa tiscatin sagaal iyo wamaa baynahumaa saddex iyo sagaal inta u dhexayso maa qudima wixii lasoo hormariyey in rukiba haddii cashara la dul saaro Ah, waxaa la rabaa nin oo aada u fikirayo hadda waxaan soo niri markii thalaatha laga bilaabo qul thalaathatan bitaai qul lilcashara sooma soo dhihin say ahaayeen thalaatha ilaa tisca laga gaaro hal kaanat hadihi alacdaad tukhaalifu almacduud am tuwaafiq aljawaab fi ma taqadama annaha tukhaalifu almacduud fa kaana tu'anathu maca almudakar thalaathatu rijaalin ala lahay markii keligeed ahayd hadday cashara ku soo darsoomaan ma isbedelayaan mase sidooday ahaanayaan ay ahaanayaan casharada lama rabo thalaatha sideeday ahaanaysaa ay annaha tukhaalifu lmacduud waxaad leedahay eh, cindii thalaathata cashara rajulan fiiri rajulki maadaama uu macduudki mudakar yahay thalaathadii muanahaad ka dhigay thalaathata aad leedahay cashara maadaama gayruhaa ou la jiro muwaafiqa lilmacduud marka fiiri casharana xugum gooni ay kaa rabtaa thalaatha iyo ilaa tisca intii laga gaaran xugum gooni ay rabaan marka siaad usoo dhoweysid cashara qaacidadeedii ay haska iloobeen cashara hadiiba lala jiro tuwaafiqu lmacduud hadda ma lala jiro soma idaa thalaatha loma jirto rajulka macduud maahno cashara rajul dhig waaba cashara waa kaa baxda thalaathana waxaa lagu yiri hadday keligeed tahay iyo hadday cashara la jirtabo tukhaalif almacduud ayadani markii keligeed ta adgila thalaathatu rijaalin aada lahayd markay cashara la jirtane thalaathata cashara rajulan aada leedahay oo tadi aad gelinaysaa lianna almacduuda mudakar waay waxaan u malaynaa inay waadix wuduuxa shamsi fi kabadi nahaar inay tahay marka thalaatha ilaa tisca laga gaaro ama keligood ha ahaadeeno ama cashara ha ahaadeena tukhaalifu lmacduud cashara hadday keligeed tahay tukhaalifu lmacduud hadday lala jirana tuwaafiqu lmacduud intaas kelia ninkii hadaad xifdin weysa waa iska kaa dhexyaacaysa markaasuu ku yiri wali waxay leeyihiin iyo wa tiscatin iyo wamaa baynahumaa oo arbaca khamsa sitta sabca thamaaniya oo dhan waa in rukibaa haddii laysa saaro oo ay wax la jiraan rukiba waxaa soo gelaysa maca alcishriin ha ahaadaano maca alcashara ha noqdeeno maca eh, eh, maxaan ku irahdaa maca tisciin ha noqdeeno in rukiba maca gayrihima ma qudima markay keligood ahayn wixii loo soo hormariyay leeyihin maa qudima markay keligood ahayn waa maxay wixii loo soo hormariyay thalaatha ilaa tisca tukhaalif almacduud marka haday keligood yihiinna tukhaalif almacduud haddii ay la jiraanne eh, shay kale thalaathatu wa rajula thalaathatu wa cishruuna rajula liannahu thalaathadii maadaama macduudka rajul ou yahay thalaathadii waa la ta'niihinaya saasaa loo jeeda fiiri markaan e, tiscun wa tiscuuna nacjatan tiscun wa tiscuuna nacjatan hadda u fiirso nacjadi sow muanath ma ahaa tiscadi maxay ahaan jirtay maca almuanath tudakar tiscun waa sidaasaa loo keenay tiscuunta waa gooniho ku imaan doonta marka halaatha ila tisca hadday keligood yihiin iyo hadday la jiraanba tukhaalifu lmacduud intaas ma ku dhibayso marka inaad isku fiirisaa raba casharada ee kaa khaldamin keli a marka wuxuu ku leeyahay sidaas weeyaan ayib markaasuu ku yiri wa awli cashrata thnatay wa cashara اثني إdا أنhى تshاءu ذakra wlya لغyr الرفع وارفع بالألف والفتح في جuزأي siwاahma أlف tanna waxa weeyaan waa tan ku iri waaxid iyo اثنaan ayaga markii hore laguma darino waati tirada laga bilaabay ثaلاثaة bta qul الcashra laga bilaabay ayaga gooni waxaa loogu sheegay baan iro loogaga tegay لأnnahu hadday keligood yihiin macduudkii lama sheego sidaa daraaddeeda xukunkooda laakiin ayaga waaxid iyo ithnain daa'iman yuwaafiqaani lmacduud haddiiba la helaba waay markaasuu hadda waan soo sheegnay haddii waaxid ama ixdaa cashara ay la jiraan waa soo sheegnay oo waxaan ku soo sheegnay annahumaa yuwaafiqaani almacduud sida thalaatho kale ma ah axada cashara kowkaban axadkii mudakar waa lianna almacduuda mudakar ithnaanna ayaday la mid tahay lowla الshicru huwa اladii اطara الmuصنif ilى an yufariqa baynahuma lakana xukmuhuma wailaa lakana xukmuhumaa waaxida markaasuu wuxuu ku yiri wa awli laxariiri ithnatay lafdigaas ithnatay cashratan laxariiri wa ithnayna cashran laxariiri idaa unthaa idaa tashaa unthaa haddaad doonaysid ou dakara walyaa markaad ithnay leedahayna ligayri rafci markay mansuub tahay iyo markay majruur tahay warfac bilif alifna ku god walfatxu kordhigne fii jusay siwaahumaa labadii ka soo hartay labadooda jus ulifa waa la ogaaday marka waxaan leenahay markaan rabno hadday ithnaani keligeed ay tahay macduud lama sheegayo ithnaani min arijaal ithnataani min anisa aliska leeyaha eh, min anisadaas min baab tatmiim alkalaam waay macduudka lama sheega ko hadday marka cashara la jiraanne waaxid iyo ithnain hadday cashara la jiraan yuwaafiqaani almacduud markaasuu musanif wuxuu ku yiri macnaha waxa weeyaan wa awli laxariiri ithnatay waxaad la xariirsaa casharatan oo ithnatay cashara dheh goormo waay idaa tashaa untha markaad unthaa doonaysid waxaad leedahay ra-aytu ithnatay casharata mra'atan markaad dumar doonaysid wa ithnayna la xariiri cashran idaa tashaa dakaran haddaad doonaysidna waxaad leedahay ra-aytu ithnay cashara rajulan warkaas maku dhibaya jawaabti waa maya bmacnaa ithnayni mid mid waaxid iyo iyo ixdaa ay lamid yihiin in kaana almacduudu mudakaran fa ithnayn mudakar ithnay cashara rajulan hadduu muanath yahayne ithnatay casharata imra'atan casharada ayada waa muwaafiq ithnayna waa muwaafiq marka kulligood waa wada ithnay casha ithnatay casharata imra'atan wa ithnay cashara rajulan aada leedahay intaas waa beytka hore qeybtiisa qeybtaas beytka hor waay wa awli lixariiri ithnatay lixariiri oo muanathe cashratan oo muanath lixariiri goormo waay idaa tashaa untha ra-aytu ithnatay cashrata mra'atan dheh soo celi mar labaad wa awli lixariiri ithnay oo mudakare cashran oo mudakaran lixariiri oo ithnay cashara dheh idaa tashaa dakaran haddaa dakar doonaysid intaas waay kow markaasuu ku yidhi walyaa ligayri rafci warfac bialif walfatxu fii jusay siwaahumaa ulif icraabteedu inta kaga hadlaya wuxuu ku yiri ithnaani iyo ithnataani iyo ayadaasoo keligeeda cadadka o dhan mucrabka ah cadadka keligeeda mucrabka ah inta kale waa mabni waata noo imaa markaasuu ku yidhi walyaau yadi ligayri rafci isimka saddex xaalou qaadan jiray ima an yakuuna marfuucan aw mansuuban aw majruuran rafci ka reeb yaa aad samaynaysaa marka waxaad leedahay ra'aytu ithnay cashara rajulan marka ra'aytu ficil wa faacil ithnay waxa weeyaan eh, mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi alyaa niyaabatan can ilfatxa liannahu mulxaqu bilmuthana waa tan hore usoo dhaafnay mulxaqaat اmuthana kilaa iyo kiltaa iyo ithnaan ithnataani ay ahayd mulxaq haddii lagu yihi mucrab waaye ko wa cashara waxaa leeyahay waxaa weeyaan fi mawdici nuun fi tathniya ilan ithnaani bay ahayd awalkeeda nuunta booskeedii baa cashara la dhigay icraab ma laha markaan laakiin ha dhihin ithnayn mudaafa cashara mudaafu alcashara bimathaabati nuun fi ithnayni yaa laleeyahay nuuntaas unbay ladboos tahay ecraab kale ma laha marka ya-di waa saas hadda waxaa lamid e eh, markay majruur tahay marartu biithnay cashara rajulan aada leedaha hadane ithnayni majruur bilba wa calaamatu jarihi lya niyaabatan can lfatx liannahu mulxaqu bilmuthana walafdu alcashara fi muqaabalati nuun fi tathniya bas markay ay ay tahay waaye markii majruur tahay markii mansuub tahay bay yaa iskale ya-da maxaa lagu samayn jiray lianna almuthanaa kaana yurfacu bilalif wa yunsab walyujaru bilya rafcan wa jaran eh, bacda fatxin qad ulif wa takhlufu lyaa waataan meesheeda kusoo niri marka warfac bilalif haddani cindii ithnaa cashara rajulan aada leedahay cindii ithnaa cashara rajulan cindii waa waa darf khabar muqadam ah ithnaa mubtada muahar marfuucu calaamatu rafci alif niyaabatan can dami liannahu mulxaqu bilmuthana w lafdu lcashara fi muqaabalati nuun fi ithnaani khalaas ithnaani waa kaa markii la godaye waxaa weeyaan alifaa lagu godaya markii la kordhigayo oo la nasbinayo ama la hoos dhigana ya waay intaas icraabti way markaasuu kule lafdigii ithnaani markuu ku sheegay annaha tuwaafiqu lmacduud icraabteedana wuu kuu raaciyey icraabteedana wuu kuu raaciyey ina ciddata shuhuuri cinda allahi ithnaa cashara shahran ina ciddata shuhuuri cinda allahi fiiri ina ciddata ismu ina waay khabaray rabtaa khabaru ina marfuuc mu ahay mase mansuub marfuuc ithnaa aliri ithnay lama dhihin ithnaa cashara shahran shahriga mudakar mi amase muanath waay shahr mudakar waay walidaalika fiiri casharana mudakar bay noqotay liannaha macahaa nayif oo ithnaani ah midda labaad ithnaanina mudakara laga dhigo ithnataani lama dhihin ina cidata shuhuuri cinda allahi ithnaa cashara raju ithnaa cashara shahran waa kaas marka ithnaani sidaasaad u ciraabaysa markaasuu ku yidhi walfatxu kordhigi ulifa waa la ogaaday fii juz-ay siwaahumaa labadan oo macnaha ithnaani ithnataani wixii ka soo haray labadeed oo cashara iyo wixii israacsan labadoodu waa la wada binaynah haddaad tidhaahda ra-aytu axada cashara kowkaban axada cashara waxaad leedahay mafcuulu bihi mabniyun calaa fatxi ljus-ayni fii maxali nasbin bas halaathata cashara arbacata cashar khamsata cashar tiscata cashar kulligeed mabni waayo tara tarkiibkaasaa la yeelay marka maxaa mucrab ka noqda cadadkii oo dhan ithnayn faqad axada cashara mabni waay halaathata cashar mabni waay arbacata cashar mabni waay ila tiscata cashar intahayna minha markaasuu ku yiri walfatxu ulifa waa la ogaaday fi juz-ay siwaahumaa bmacnaa anahumaa yubnayaani calى اlfatxi fi اlاثnayn halaaثata cashara mafcuul bihi mubtaday noqon karaan cindii hadaa tira cindii halaaثata cashara rajula hadaa tira cindii khabr mqadam waay halaaثata cashara mubtada muahar mabniyun calى fatxi jirin fi maxali rafcin mubtaday ba noqdeen marka craabteedina intaasaa maanta lagugu sheegay ayib waxaad dareemaysaa markaan haddii casharada ay nayif la jiro mufradkeeda ama macduudkeeda mufrad mansuub u noqonaya fiiri thalaathata cashara kowkaban kawaakib lama dhahay waa cagsiga markay keligood ahaayeen thalaathatu kawaakib ala dhihi lahay laakiin maadaama cashara ay la jiraan mufrad mansuub inuu noqdo waa tiscun wa tiscuuna nacjatan laga bilaabo axada cashara ilaa tisca wa tisciin intii laga gaaro macduudka wa huwa almumayiz mufrad mansuub ahuu noqonaya saas waay ayib markaasuu ku yiri wamayiz alcishriina litisciina biwaaxidin ka arbaciina xiina wuxuu ku leeyahay wamayiz sooc alcishriina litisciina laga gaaro biwaaxidin mid mithaalkeeda ka arbaciina xiinan yani makahtu arbaciina xiinan ayib cadadkan hadda waxaa lagu sheegay cashara oo wax wadato ilaa tiscata cashar haddii cishruun wax wadatane cishruun ama keligeed ha ahaadaano ama waxa ka horeeyaano waaxidu wa cishruuna rajulan aada leedahay mufrad oo mansuub ah yaa tamyiiz u noqonay tiscun wa tiscuuna nacjatan ina lilaahi tiscan wa tisciina sman saasaa laleeyahay ina lilaahi tiscatan wa tisciina sman yaa laleeyahay marka wamayiz tamyiizi alcishriina waxaad ku tamyiizisaa litisciina laga gaaro biwaaxidin mufrad mithaalkeed ka arbaciina xiinan aad leedahay marka waxaad waxaad soo qaadanaysaa waaxid iyo ithnaani hadday cishruun iyo thalaathuun arbacuun ay la jiraan waaxid iyo ithnaani muwaafiqaani lilmacduud oo waxaad leedahay cindii axadu wa rajulan wa ithnaani wa cishruuna rajulan wa ixdaa wa cishruuna imra'atan wa thnataani wa imra'atan ayaga waxaa waaye muwaafiqaati muwaafiqataani lilmacduud waa soo sheegnay hadday thalaatha tahay hadday thalaatha tahay ilaa tisca laga gaaro hadday cishriin iyo thalaathiin arbaciin la jiraan ayaga mukhaalifa lilmacduud waay thalaathatu wa cishruuna rajulan aada leedahay wa thalaathun wa cishruuna imra'atan way khilaafaysaa laakiin cishriin ثaلaaثين لتisعيiن ayaga lafdigaas ay laaزimahay laa فرقa bayna الmذkr والmؤnaث cindii عishruuna امرأaة و cindiina عishruuna rajuلا عishrin isma bedelayso عishruun عishruun waay laakiin waxa isbedelaya waxa ka horeeya waay in kaana ثaلaaثa ilى تiscة fahuwa mkhaaلif للmacduud in kaana waaxid aw اثnaani muwaafiqa للmacduud intaas kali a waay taas marka waxaad leedahay sidaas aad leedahay wmayiz اcishriina ltisciina wmayiz اcishriina ltisciina bwaxidin ka arbaciina xiina lafdigaas oo mufradka ayaa lagu nasbinay wamayazuu murakaba bmithli maa muyiza cishruuna fasawiyanhumaa xugum hadda ka hor aan kuu soo sheego haddana soo celi wuxuu iri wamayazuu way tamyiiziyeen murakaban mid leysa saaray bimithli maa shay wax lamid e eh, muyiza cishruuna cishruun lagu tamyiiziyo ee fasawiyanhumaa ekey hadda waxaan idhi haddii cishriin ilaa tisciin laga gaaro macduudkooda oo tamyiiska ah mufrad mansuub u noqona soo ma aana dhihin cishruuna rajulan lama dhahayo lama dhahay cishruuna rijaalan lama dhahay cishruuna riyaalaatin lama dhahay cishruuna riyaalan bacd duwal saa waxay qorinaysaa markii labaatanka lacagta ay labaatan tahay warqadii cishruuna riyaalaatin khalad waay cishruuna riyaalan khamsuuna riyaalan tiscuuna riyaalan in lagu qoro waay tiscuuna dirhaman khamsuuna dirhaman haddaad dinaar rabtidna saas cishruuna dinaaran mufradaa la keena marka wuxuu ku leeyahay haddii aan kuu soo sheegay markii tamyiiska uu kadib dhaca bacda cishriin ilaa tisciin laga gaaro mufrad mansuub ou yahay waxaa lamid eh casharada wixii raacsanay haddii casharo wax raacan idna mufrad mansuub u imaana oo axada cashara rajulan waa halaathata cashara kowkaban saasaad leedahay mufrad mansub au noqonay marka casharo oo wax wadata waxay la xugum tahay oo macnaha tamyiiska kadib dhaca labadoodaba mufrad mansuub a waay wamayazuu way tamiiziyeen murakaban mid laysa saaray bimithli maa shay mid lamid ah mujiza cishruuna lagu tamiiziyey ee fasawiyanhumaa ekey siaad u lahayd awalkii hore cindii waaxidu wa cishruuna rajulan sooma lahayn axada cashara rajulan dhaydane axada cashara kowkaban sidaas waay marka cashara oo wax wadato iyo cishriin ama wax wadata ama keligeed ah cishriin hadday keligeed tahay xataa saas waay cindii cishruuna rajulan aada leedahay wax ka horeeyaan oo thalaathatu wa cishruuna rajul hadaa tiraan joogto mufrad mansuub ama ha laga ama keligeed ha ahaato waxaa lamida ah cishriin casharo ay wax la socdaan aydna mfrad mansuub ah gadaashood la keena axada cashara kowkaban laakiin casharada keligeed hadday tahay jamca loo idaafayne cindii cashratu rijaali wa cashru imraatin cashru niswatin dheh imraatin keligeed lama dhahay taasaa macnaha loo jeedaa ayib markaasuu wuxuu ku yiri musanifku wa in udiifa cadadu murakabu yabqa albinaa wacajizun qad yucrabu طيب wuxuu ku leeya waa in udiifa haddii la idaafeeyo cadadun haddii la idaafeeyo murakabun cadadkii laysa saare cadad murakab mustalaxaas waa askale cashara wixii raacsan yabqa albinaa binihii wuu baaqi noqonayaa wa cajuzun dib dambana qad yucrabu in licraaba la arka wuxuu ku leeyahay haddii thalaathata cashara hadda rajulan tamyiiz waaye haddii thalaathata casharadiioo murakab ee wax kale loo sii idaafeeyo maxaa xukunkeeda uu yahay saasuu ka hadla wuxuu ku leeyahay qowlka raajixa ah binaheeda iska qabo hadda waxaatan soo sheegnay walfatxu fii juz-ay siwaahuma ulif inay weligoodba mabni yihiinaan soo sheegnay sida mabni u ahaanayaan wa in udiifa cadadun haddii la idaafee murakabun ee laysa saaray oo la yidhaahdo mathalan haadihi khamsata cashara ka fiiri khamsata cashar oo murakab ayaa kaafki loo idaafeeyey maxaan samaynaynaa markaan musanifka yabqa albinaa sideedee waa haadihi waa mubtada khamsata cashara khabaru mubtada mabniyun calaa fatxi ljuzayni fi maxali rafcin khamsata cashara mudaaf walkaafu mudaaf iley mabniyun cala fatxi fi maxali jarin saasaa loo ciraabay oo yabqa albinaa liannahu waxa weeyaan yani xaaja kul waaxid mudar ou muxtaaj ila alaakhar sidaasa ayuu ku leeyahay markaasuu qowl daciif gadaal ka dariyo wuxuu iri wacajuzun qad yucrabu waxaa dhici karto waqad yucrabu cajuzun saas wacajuzun dib dambo qeybta dambe oo khamsata cashar haddaa tirahda khamsada waa sadri casharana cajuz waa qeybta dambe waay qad yucrabu in la la arkaa oo maxaa laleeyahay haadihi khamsata casharika wa ra-aytu khamsata casharika in la yidhaaha dhici karto oo khamsadii waxaa weeyaan markii la yidhaahdo hadihi khams haadihi khamsata casharika khamsata khabaru lmubtada mabniyun cala alfatxi fi maxali rafcin khamsata mudaaf cashari mudaafu ileyh majruur calaamatu jari kasra daahira cashri mudaaf walkaaf mudaafu ileyh saas in la yidhaahdo tan horena waa mabni laakiin wa cajuzun qad yucrabu qeybta dambo in la craabo mudaafu ileyh majruur calaamatu jari la yidhaahdo yaa la arkaa buu ku leeyahay qeyb kalaa jirto oo an yudaafa alcadadu ilaa ilaa ilaa gayri ilaa mustaxiqi alcadad oo waxaa tiri haadihi axada cashara zaydin haddaad tidhaahdid oo macnaha markii hore wax kala loo idaafaynay hadda mustaxiqu lcadad baaba loo idaafeeyey laakiin qowlkaas qowl daciif oo jira ma ah calaa kuli xaal sida raajixa waxa weeyaan hadiiba cashara wax wadato ama ha la ama aan la idaafaynin mabniyun calaa fatxi ljusayn in la yidhaahdo waay laakiin qowl daciif ah kuufiyiinta ay sheegeen xataa qaal siibaweyhi qolaa waxay yidhaahdeen sidii baclabakoo kale ha loola dhaqmo oo laleeyahay markaas maxaan ku yidhaahdaa haadaa kamsa haadaa khamsata casharuka haadii khamsata casharuka wara-aytu khamsata casharaka wamarartu nadartu ila khamsata ilaa khamsata ilaa khamsata casharika waxa weyaan luqooyin mujarad tudkar lakinahu laa tunطq wsuq min اثنaين fma fوq ilى casharaة kafaacili min facila min facala wاkhtamhu fi التأniiثi bta wmatىa dakarta fاdkur faacila bغayri ta inta wuxuu ku leeyahay wasuq dhalaali min اثنaين waxaad ka dhalaalisaa io famaa fowq wax ka sareeyo ilaa casharatin laga gaaro ka faacilin oo kale ka dhalaali oo min facala laga keenay waqtimu waxaad ku dhammaystirtaa fi taaniihi bitaa ku dhammaystir wamataa dakarta markaad nimaysidne fadkur faacilan sheeg bikeyri taain ku sheeg tayib tanna musanifku wuxuu ku leeyahay waxaa kuu banaan cadadkii laga bilaabo ithnain laga bilaabo ithnain ilaa laga gaaro sagaal laga gaaro ilaa toban laga gaaro waxaad waxaa kuu bannaan inaad wasan faacil ka keentid oo a ah macnaha aad tidhaahdid thaanin wa thaalith wa raabic wa khaamis wa saadis inaad tidhahdid inaad tidhaahdid cindii thaalitثun min الrijaali wa thaalitثat min annisaai aada dhihi kartaa yani facala isimkeeda faacil muxuu ahaan jiray faacil uu ku imaan jiray daraba daarib qatala qaatil dahaba daahib isimka faacil waataan soo sheegnay facala haddii isim faacil laga keenayo faacil uu ku yimaada wuxuu ku leeyay sidii isim faacil oo facala ugu keeni jirtay owsaantan acdaadkan min ithnain laga bilaabo waxaad keentaa ilaa sagaal laga gaaro ilaa toban laga gaaro faacilku keen rajulkana tada ka daay naagtina tada geli intaas kali awa markaasuu wuxuu ku yiri wasuq dhalaali min ithnayni laga bilaabo famaa fowqu wax ka sare ilaa cashar laga gaaro ka faacilin oo kale ka keen oo min facala laga keenay faacil wasankaas oo kaleo facala ka yimid wakhtimhu ku khatim fi taaniithi markii muanath la joogo bitaa ku khatim wa mataa dakarta markaad dakar ka dhigtidne fadkur sheeg faacilan sheeg bigayri taa markuu rajul yahayne faacil macnaa thalith raabic khaamis saadis dheh markay dumar a lagu jeedina thaalithatun raabicatun khaamisatun saadisatun sidaasaad leedahay wax aada usii dhib badan maaha way sahlan yihiin kuwaas hadda intaas waa waxa wuxuu u gogol xaarayaa wax kalou u gogol xaaraya fiiri hadirtaan mathalan maa yakuunu min najwa thalaathati ilaa huwa raabicuhum walaa khamsati ilaa huwa saadisuhum saadis raabic waxaa lagu keenay faacil waay fiiri markaa markaasuu ku yiri wain turid bacd aladii minhu buni tudif ilayhi mithla bacdin bayini wain turid jacla alaqali mithla maa fowqu fa xukma jaacilin lahu xkumaa marka haddii lagu yiri ithnain laakiin waaxid maxaa loo dhaafay ma jirto waaxid iyo waaxidatun waxa weeyaan eh, baabkan sooma galayaan sidaas daraaddeed musanifka hadda ugu dhaafay waaxid waataan hadda soo sheegno axada iyo ixdaa baa la isticmaalaa waaxid markii tiro gooni loo tirinayo waa sax laakiin hadda waxaan oo oo markii hadda la rabo in lagu soo daro hadda qeybta aan sheegayna sooma galayan laakiin waaxidatun iyo waaxid waa la yidhaahdaa markay keligood yihiin laakiin laa yaqbalaani idaafatuhumaa ilaa acdaadin aakhar oo waaxidu ithnayni lama dhahayo sida hadda soo socoto wa in turid haddaad doontid bacd aladii kii qaarkiisa buniya minhu asiga laga dhisay tudif ilayhi waad u idaafaynaysaa mithla bacdin qaar kii waxay lamid ah eh, bacdigoo bayinin cad wa in turid haddaad doontid jacla alaqali midka yar inaad ka yeeshid mithla maa fowqu wax ka sareeyo wax lamid eh faxkuman uxukmi xukma jaacilin faxkuman lahu waxaad u xukmisaa xukma jaacil midkii wax ka yeelaya xukumkiisi ayib marka cadadkii hadda waxaa loo sheego faacil taalith ka dhig lagu leeyahay waxaana loola jeeday hadday mufrad yihiin waa soo sheegno oo thaanin thaaniyatun thaalith thaalitha la leeyahay laakiin haddayna mufrad ahayn taas hadda wax loo sheega ma aha laakiin tawطi'a limaa yaأti marka waxaa lagu leeyahay haddii ayadoo thaanin iyo thaalith iyo raabic ahayd haddii wax kale in loo idaafeeya la rabo see loola dhaqmaya hadday keligood yihiin waxaa weye haadaa thaanin wa wa tilka thaaniyatun aa laleeyahy waa iska gooni waay laakiin markii la rabo thaani thnayni in la yidhaahdo ama thaalithu thalaatha haddii la yidhaahdo maxay noqonaysaa markaasaa lagu uri wa in turid haddaa doonaysid bacda aladii kii qaarkiisa buniya minhu laga keenay tudiif ilayhi waad u idaafaynaysaa mithla bacdin bacdigii wax lamida ah bayinin cad mathalan waxaa weeyaan cadadka oo thalith iyo raabica ah waa isim faacil intee laga keenay raabic arbacadiyaa laga keenay haddii midkii asiga laga soo qaatay aad u idaafaysid oo aad ka doonaysid waaxid min arbaca inuu yahay macnaheedii sidii idaafa caadi isugu idaafay oo waamaala thaani ithnayni thaalithu thalaathatin macnaheedin maxaa waaye thaani thnayni laba midkood waay thaani ithnayni laba midkood thaalithu thalaathatin saddex mid saddexayo saddexaad mid saddex mid ka mid a waay thaalithu thalaathatin saddex mid eh, ka mid a waay saasay noqonaysaa oo cadadkii oo thaalithka ah yaa waxaa loo idaafay midkii asiga la keeno thalaathadii ah ilan thaalith ism faacil waay min ayna wa suq min ithnayni famaa fowq ithnayni thaaniya laga keenay thalithna thalaatha laga keenay raabicna arbaca laga keenay midkii laga keenay yaad u idaafayna haddaad doonaysid waaxid min haaulaa inad yahay oo thaalithu thalaathatin saddex midkood waaye saddex midkood keli a waaye wa in turid haddaad doonaysid bacda aladii midki qaar ka mid e buniya minhu midkii laga soo qaatay qaar ka mid e haddaad doonaysid tudif ilayhi waad u idaafeynaysaa faacilkii yaad midkii laga soo idaafeeyey midkii laga keenaad u idaafeynaysaa mithla bacdin qaarkii wax lamid e bayinin cad yacni waxa weeyaan sidaad u dhihi jirta mathalan rajulu min thalaahatin oo kale yacni nin oo saddex nin ka mid ah adiga haddaad doonaysid cadadkan thaalidka ah midka laga soo qaatay mid ka mid ah waa inaad doonaysid haddaad ka doonaysid idaafa caadi aad u idaafaynaysaa ko oo marka thaalithu thalaathati waraabicatu wa raabicatu arbacin hadday naag tahay waay haddii nin yahay raabicu arbacatin afar midkood waay sidaasay noqonaysaa wa in turid jacla alaqali mithla maa fowqufa xukma jaacilin lahu xukmaa xugum kala waay wa in turid haddaad doonaysid jacla alaqali midka yaraa in laga yeelo mithla maa fowquu wax ka sareeya inuu la egyahay faxkuman lahu waxaad u xukmisaa xukma jaacilin ninkii jaacil wixii wax ka yeeli lahay oo kale fiiri markan cadadkii kii laga soo qaatay looma idaafaynayo laakiin waxaa loo idaafaynayaa kii ka hooseeyey wa in turid jacla alaqali markaad tidhaahda raabicu thalaathatin haddaad tidhaahdid raabicadii looma idaafaynin kii laga soo qaado arbacade waxaa loo idaafeeyey aqalkiisi kii ka hoosee oo halaathadii ahaa loo idaafeeyey ayib marka maxaan samaynaa waxa weeyaan waxaad ka doonaysaa markaas macno kii hore ka bedelan oo laba xaalaa kuu banaan ina tiraahda haadaa midkan raabicun thalaathatan saddex mid afareeya waay jaacil nin wax ka yeelaya waay ama waxaad leedahay raabicu thalaahatin aad leedahay saddex midka afareeyo waa macnihii waa isku mid bimacnaa waxa weeyaan haddaan ku irahdo hadda haadaa jaacilun thalaathatan arbacatan haddaan irahdo jaacilu thalaahatin saddex mid ka yeelaya arbacatan uu ka yeelaya fiiri waa nin eh, eh, ficil mutacadi a ah waaye tii hore waxay ahayd afar nin mid ah kanna waxaa weeyaan saddex mid afareeyo asaa afaraynaya saas waay wa in turid haddaad doonaysid jacla alaqali ka yar in laga yeelo mithla maa fowqu wax asiga ka sareeyo saddex iyo afar raabicu arbacatin ama raabicun arbacatan raabicun mid ka yeelaya afarayn raabicu mid afarey halaathatan saddex mid afar ka yeelaya waay cadadka ka hoose in loo idaafay shardiga markaas lama dhihi karo raabicun arbacatan lama dhihi karo laakiin cadadkii faacilka ahay markii loo idaafiya kan asiga ka yaroo ku xigo markaas bimacnaa jaacil ay noqonaysaa oo ninkii wax ka samayd bimacnaa tasiir wa in turid haddaad doonaysid jacla alaqali cadadka yar in laga yeelo mithla maa fowqu cadadka ka sareeyo saddexaad afar ka dhigaysaa faxkuman lahu faacilkii waxaad u xukmisaa xukma jaacilin nin wax ka yeelaya xukumkiisa oo kaleo raabicun mid ka yeelaya wuu afaraynayo halaathatan saddex buu afar ka yeelayaa asaa saddexdii afar ka yeelaya sidaas waa ayib marka taas waxaa kamid a ah lyidhi ma ka qowlihi tacaala aayaddii hadda aan soo sheegnay maa yakuunu min najwa thalaathati ilaa huwa raabicuhum kii afareeya walaa khamsati ilaa huwa saadisuhum fiiri cadadkii saadiska ah waxaa loo idaafay khaamiski ilaan saadisuhum humtaas khamsaday u laabanaysaa idaafati maa fowqa alcadad ilaa maa duunahu sidaasay ku imaanaysaa ayb wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin